رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين sala allahuma waslama calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi waman waalaah allahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bima callamtana wasidna cilman yanfacuna suma maa bacd e, wuxuu sheikhu noo soo dhameeyey shalayto kabaa'irtii fasal iska khulaasaa oo axaadiis uu sardin doono ayaynu maanta in sha allahu tacaala gebagabayn doonaa haddii allah awoodda ogolaado fasl jaamicu lima yaxtamilu anahu min alkabaa'ir waa fasal kulminaya waxyaabaha ay suurtagaltasha ay tahay ay suurtagal tahay in lagu tilmaamo inuu kabaa'irta uu ka mid yahay wa qaala اnabiyu sala اllahu alayh wasalam nebigu wuxuu yidhi laa yu'minu ma rumaynin alle subxaana wa tacaala axaduku midkiin xataa yuxiba ilaa uu la jeclaado liakhiihi walaalkii maa yuxibu linafsihi naftiisa wuxuu la jecel yahay ilaa uu la jeclaado waxaa la nafyinayaa markaa nafyuliimaan markaa yacni shay la nafinayo nafyigaasi ama nafyulkamaal buu ku dhacaa ama wuxuu ku dhacaa nafyu kamaali ilwaajib oo asalkii iimaanka ah ayuu ku dhacaa saa darteed qofku haddii walaalkii aanu la jeclaan waxa uu naftiisa la jecel yahay waa shay yacni markaa suurtagal noqon kara inuu kabaa'irta soo galo ayuu imaamku ka wada wa qaala nebiyu sal allau alayh wasalam nebigu wuxuu yidhi laa yu'minu axadukum midkiin ma rumaynin xataa akuuna ilaa an ahaado axabba ilayhi agtiisa mid looga kalgacayl badan yahay min ahlihi ehelkiisa iyo wa waladihi ilmihiisa iyo wa nafsihi nafsadiisa iyo wannaasi dadka ajmaciina dhammaantood ilaa intaasoo dhan uu iga jeclaado ima rumaynin buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhim waana xadiis saxiixa wa qaala sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu yidhi laa yu'minu axadukum midkiin ima rumaynin xataa yakuuna ilaa uu ahaado hawaahu hawadiisu tabican mid raacsan limaa ji'tu bihi wixii aan la imin axadkiin lagama helin iimaan iyo rumayn lagama helin ilaa naftiisa iyo hawadiisu waxay jeclaysanayso ay waafaqdo nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wixii uu la yimi isnaaduhu saxiix buu yidhi laakiin xadiisku waa daciif wa qaala sala allahu caleyh wasalam nebigu wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye laa yu'minu yacnii ima rumaynin alle subxaana watacaala laa yu'minu alle ma rumaynin man ruuxoo laa ya'manu aanu aamin ka ahayn jaaruhu deriskiisu bawaa'iqahu ay shuruurahu yacnii sharkiisa aanay aamin ka ahayn ku soo celiyey wa qaala sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu yidhi man ra'aa ruuxii arka minkum idinka xaaluu idinka mid yahay munkaran munkar ruuxii arka falyuqayirhu ha dooriyo biyadihi gacantiisa ha ku dooriyo fain lam yastadic haddaanu awoodinna fa bilisaanihi carabkiisa ha ku dooriyo fain lam yastadic haddaanu awoodinna fa biqalbihi qalbigiisa yacni markaa ha ka nocon wadaalika kaasoo qalbiga xumaatadii in laga nacaa ayaa adcafu liimaani iimaanka midka ugu daciifsan ee ugu taagta daran ruuxo haddii uu munkarka xataa qalbiga ka nici waayo iskala qabsado iimaankiisu wuxuu joogaa meel yacni markaa wax iimaana qalbigiisa kuma jiraan munkarka waa inaad haddaad awooddo gacanta ku suulin kartaa haddaadan awoodi karin gacantiina waa inaad carabka ku suulin kartaa haddaadan carabkii awoodi karinna waa inaad qalbiga ka nacda shardina waxaa ah munkarka marka la suulinayo an laa yatarataba calayhi munkarun akbar munkar ka weyni inaanu ka ratibmayn waa masaladaasi waa ijmaac sida shanqiidi iyo keyrkii ay soo rareen rawaahu muslim wa fii xadiisin xadiis waxaa ku sugan limuslimin imaamu muslim u oo fi dalamati dadka daalimiinta ee ka hadlayay wuxuu nebigu yidhi faman jaahadahum ruuxii kula jihaada biyadihi gacantiisa fa huwa mu'minun waa mu'min waman jaahadahum ruuxii kula jihaada bilisaanihi carabkiisa fa huwa mu'minun waa mu'min waman jaahadahum ruuxii kula jihaada biqalbihi qalbigiisa fa huwa mu'minun waa mu'min walaysa waraa'a daalika yacnii intaa gadaasheeda ma ahaanin min aliimaani iimaankii xaal uu ka mid yahay xabatu khardalin geedka khardalka la yidhaahdo geed aad u midho yaryar ah wax leeg oo iimaanihii yacni markaa qalbigiisa kuma jiraan ruuxu haddaanu qalbiga yacni markaa aan wax ka inkirin waana xadiid saxiixo imaamu muslim baa fii saxiixi ku warinay min xadiidi abi saciidin alkhudri wa fiihi xadiidkan waxaa ku sugan daliilun daliil baa ku sugan calaa anna man ruuxii lam yunkir aan inkirin almacaasi macaasidii aan inkirin biqalbihi qalbigiisa aan ka inkirin oo walaa yawaddu aan jeclaysan zawaalahaa suulitaankeeda fa innahu cadiimu liimaani waa midaan iimaan lahayn waa midaan iimaan lahayn wa min jihaadi alqalbi qalbiga jihaadkiisa waxaa ka mid ah atawajuhu ruuxii inuu qaabilo ila allaahi tacaala alle subxaana wa tacaala xaggiisa uu qaabilo macnaha uu baryo gacmaha u hoorsado muxuu ka baryayaa fii an yamxaqa inuu alle subxaana wa tacaala uu tirtiro albaadila baadilka uu tirtiro iyo wa ahlihi ehelkiisa baadilka iyo ehelkiisaba inuu tirtiro ow amase inuu ilaahay subxaana wa tacaala ka baryo an yuslixahum dadka baadilka ku soconaya ilaahay subxaana wa tacaala inuu hagaajiyo oo haddii hidaayo uu la doonayna uu xaqa waafajiyo wa qaala nebiyu sala alla aleyh wasalam nebigu wuxuu yidhi innahu arrinkiiyo shanigu wuxuu yahy yustacmalu calaykum waxaa dushiinna madax laydinka dhigi doonaa umaraa'un dad madaxa madax laydinka dhigi doona fa tacrifuuna waad garan doontaan buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh mararka qaarkood bay waxay waafaqayaan sunnadii nebiga salawaatullahi wasalaamu calayh shay aad garanaysaan bay samaynayaan wa tunkiruuna waad inkiraysaan afcaasha qaarkood iyo waxyaabaha ay samaynayaanna waad ku inkiraysaan faman kariha ruuxii necbaysta faqad beri'a wuu bari noqday oo ficilkooda xun markaa necbaysto kaga bari noqda waman ankara ruuxii inkiree xumaatada ku inkira faqad salima wuu ka nabadgalay yacni faqad salima wuu galay walaakin ay walaakina alismu dembigii wuxuu ahaaday man radiya ruuxii raalli noqdo xumaatadooda raalli ku noqdo wa taabaca raaca xumaatadii ku raaca qiila waxaa la yidhi nabiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxaa loo yidhi afalaa nuqaatiluhum ma la dagaalanaa miyaanan la dagaalamay rasuulka ilaahay qaala wuxuu yidhi laa maya maa aqaamuu intay oogayaan fiikum dhexdiinna asalaata salaadda intay oogayaan ha la dagaalamina buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi marka salaaddii maxay noqotay maanic badbaadisay dhiiggoodii in la daadiyo ayay noqotay waqad mara nebiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxuu soo maray biqabrayni laba qabri buu soo maray yucadabaani la cadaabayo faqaala wuxuu yidhi innahumaa labadan qabri yucadabaani waa la cadaabayaa wamaa yucadabaani lagu cadaabi maayo fii kabiirin wax weyn lagu cadaabi maayo waataynu soo fasirnayo kabiiradii kaadida ruuxu inaanu iska dhowrin markuu ka hadlayay yacnii lagu cadaabi maayo fii kabiirin yacnii shay weyn oo ku weynaa fii tarkihimaa ka tegitaankooda uu ku weynaa lagu cadaabi maayo balaa iska daayay innahu kabiirun wuu weyn yahay xagga dembi ahaan marka loo eego ama axaduhumaa midkood fa kaana wuxuu ahaa laa yastansihu yacnii midkaan kaadida iska nadiifin wa fii lafdin riwaaya kale wuxuu ahaa laa yastatiru min bowlihi kaadidiisa midkaan iska asturinee iska hagaajin wa ama alaakharu midka kalena fa kaana wuxuu aa yamshi mid socda binamiimati isku dir buu la socon jiray ummadda ayuu warka u kala qaadi jiro o fasahaadin jiray xadiiskana waa fi saxiixayn waad garanay waynu soo marnay wa min xadiisi ibni cumar waxaa ku sugnaa can inabiyi sal allau aleh wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi man acaana ruuxii u kaalmeeya calaa khusuumatin dood ugu kaalmeeya biqayri xaqin xaqdarro ruux doodaya yacni markaa oo xaqdarro ku doodaya ruuxii ugu kaalmeeya kaana wuxuu ahaanayaa fii sakhad illaahi cadhada ilaahay dhexdeeda mid ku sugan xataa yanzica ilaa uu ka siibmo baadilkii uu taageerayay xaqdarradii uu taageerayay bal riwaayo kale waxay leedahay man acaana daaliman liyudxida bibaadilihi xaqan ruuxii ugu kaalmeeya ruux daalim oo ku doodaya xaqii inuu buriyo ugu kaalmeeyo faqad bari'at dimat ullaahi wa dimatu rasuulihi xadiiskanna waa saxiixo irwaaulkhaliilka ayuu ku saxiix yeelay saxiixuljaamicna wuxuu ku saxiix yeelay raqamka yani wa qaala nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu yihi almakru dhagartii iyo walkhadiicatu khiyaanadii fi naari naarta ayay ahaatay waa laba sababood oo addoonka ficilka ama afcaashaa sameeya uu naarta ku mutaysanayo isnaaduhu qawiyun sanadkiisu waa qawi buu yidhi xadiiska waxaa warinaya ibnu xibbaan baa fii saxiixihi ku warinaya sidoo kale dabaraani fi lmucjami saqiir buu ku warinaya abu nucaymna fi lxilya waana xadiis saxiixa saxiix aljaamicu ah. saqiir lix kun toddoba boqol iyo shan iyo labaatan saxiixadana raqamka kun iyo waqaala sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi lacana allaahu allah ha nacdalo almuxalila midka wax xalaaleeya iyo walmuxallala lah iyo walmuxallala lahu midka wax loo xalaalaynayo labadaba ilaahay subxaana wa tacaala ha nacdalo xadiiskan waynu soo marnay waa kabiiradii maxlalka ruuxii samaynaya ninkii haweenaydiisa saddexda ku furay ninkii taysulmustacaar orgigii la soo caariyeystay lasoo ergiyeystay wa jaa'a dalika arrinkaasi waa yimi min wajhayni laba sannad buu ku yimi oo jayidayni wanaagsan laba dariiq canhu sala allah aleh wasalam uu nebiga kaga sugnaaday wa canhu sala allah aleh wasalam nebiga waxaa laga wariyey qaala wuxuu idhi man khababa ruuxii fasahaadiya calaa imri'in ruux dushii buu ka fasahaadiyey sawjatahu xaaskiisa ow mamluukahu ama addoonkiisii buu ka fasahaadiyey falaysa minaa naga mid maaha nin iyo xaaskiisiibuu isku diray war buu u kala qaaday dhexdooduu fasahaadiyey naga mid maaha buu nebigu yihi salawatu ullahi wasalaamu caleyh man khababa ruuxii fasahaadiya calaa imri'in ruux yacnii dushii ka fasahaadiya sawjatahu xaaskiisa ow mamluukahu ama addoonkiisa ka fasahaadiya falaysa laysa minaa naga mid maaha rawaahu abu daa'uud saxiix aljaamici saqiir lix kun laba boqol labaatan iyo saddex saxiixadana saddex boqol iyo wa qaala sala allahu calayh wasalam nebigeennu wuxuu yidhi alcayu kaadsiinyaha ka fiirsiga ruuxu shay uu ka fiirsado iyo walxayaa'u xishoodku waa shucbataani laba qaybood oo min aliimaani iimaanka ka mid ah. waalbadaa'u carab dheeraanta ruuxu carabkiisa waxa xumaatada aanu ka xishoon iyo waljafaa'u qallafsanaantu shucbataani laba qaybood weeye oo min annifaaqi nifaaqa ka mid a ah ruuxa muslimkaahi waa inuu carabkiisa oo uga caado dhigaa waxa wanaagsan inuu ku hadlo wax cun uu iska ilaaliyo xadiiskanina waa saxiixo yacnii waynu soo marnay waxaana saxiix yeelay sheekh naasir wuxuu ku saxiix yeelay aliimaan libni abi shayba takhriijka uu ku leeyahay boqol iyo siddeed iyo toban raqamka wa qaala sala allah aleyh wasalam nebigu wuxuu yidhi alxayaau xishoodku min aliimaani buu ka mid yahay waaliimaanu iimaankiina fi ljannati jannada ayuu ahaaday iimaanku waa sabab ka mida sababaha ruuxa mu'minka ee uu jannada ku mutaysanayo walbadaa-u carabdheeraanta oo ruuxu erayadii xunxumaa iyo fuxshiga aanu ka xishoon min aljafaa'i qallafsanaanta iyo engegnaantay ka mid tahay waaljafaa'u qallafsanaantuna min fi nnaari naarta ayay ahaatay rawaahu hushayn baa warinaya can mansuur ibni saadaan can ilxasan can abi bakrata nufeec ibni xaaris wa rawaahu maxamed ibnu camar baa warinaya can abi salama can abi hurayra wa kilaahumaa saxiixun labada sanadna waa saxiix mid kastoo saxaabiga laga wariyey wa qaala sala allahu aleh wasalam nebigu wuxuu yidhi man maata ruuxii dhinta oo walaysa calayhi dushiisa aanay ahayn imaamu jamaacatin yacnii jamaacadii muslimiinta imaamkoodii beyco iyo uu kula jiro aanay dushiisa ahayn xadiiskan horey nuu marnay mid lamide fa inna mowtatahu dhimashadiisu mowtatun dhimasho weeye jaahiliyatun jaahiliyadii loo nisbeeyey waynu soo sharaxnay oo jamaacada laba macnaa loo jeedaa macno waxaa weeye hoggaanka muslimiintu ay ku midaysan yihiin imaamka muslimiinta iyo dadka hoos jooga macnana waxaynuna jamaacadu waa ciddii xaqa ku soconaysa marka jaahiliyadii buu shabahay waxaa loo jeedaa wuu gaaloobay maya wuu gaaloobay looma jeedee xagga dhaqanka iyo fawdada ayuu wuxuu ka shabahay jaahiliyadii maxaa yeele jaahiliyadu waxay yaqaaneen kaaba qabiilna waa lahaayeen nin dagaalgeliyana waa lahaayeen laakiin dowlad iyo kala dambayn iyo nidaam maanay aqoon isnaaduhu saxiix xadiidka sanadkiisu waa saxiix horeynuu soo mara wa qaala sulaymaan ibnu muusa wuxuu yidhi amba'anaa waxaa noo warramay waqaas ibnu rabiica can ilmustawrid ibni shadaad sacaabiga man akala ruuxii cuna bimuslimin ay bisababi muslimin ruux muslima sababtiisa ruuxii ku cuna aklatan cunitaan yacni hal mara qaduu ku cunay quraacbuu ku cunay cashuu ku cunay <coughs> man akala ruuxii cuna bimuslimin ruux muslima sababtiisa aklatan cunitaan adcamahu allaahu ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa bihaa yacnii sababtaas ku qadiyay subxana wataala xataa cunitaan oo minaa naar a yowma alqiyaamati maalinka qiyaama waman aqaama ruuxii joojiya bimuslimin ruux muslima maqaama sumcatin yacnii ismaqashiis booskiisa ruuxii soo istaajiya <coughs> aqaamahu llaahu ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu soo joojiyaa yowma alqiyaamati maalinka qiyaame maqaama riyaa'in wa sumcatin maqaamkeed baa lasoo taajiyaa waman iktasaa ruuxii xidha bimuslimin ruux muslima sababtiisa sawban maro ku xidha yacnii kasaahu allaahu ilaahay wuxuu huwiyaa sawban maro oo min naari naar ayuu huwiyaa yowma alqiyaamati maalinka qiyaama saxaahu alxaakim saxiix jaamicu saqiir lix maxaa loo jeedaa ruux muslima ruuxii wax ku cuna waxaa loo jeedaa matalan qof muslima ayuu jaasuusay qofkan muslimkee jaasuuska uu ku sameeyey ee warkiisa cadowgiisii uu u gudbiyey ayuu xoogaa qada a maanta ku soo qaata <coughs> ilaahay wuxuu ugu abaalgudayaa isagana inuu naar cunsiiyo maalinka qiyaama ama maahee macno labaadna culimmadu way ku fasireen oo qof aan ummadda ka gadmayn ayuu ummaddii ka gaday wuu buunbuuniyey isaga ii sheer ku wada jiraan oo wixii uu markaa helo ayuu wax ku cunaa masalada labaad ee ah qofkii qof yacnii boos sumco soo taaga ismaqashiis ilaahayna isagana maalinka qiyaamo ku fadeexadeeyaa dadka dhexdooda booskaasu kalaa la soo taaga waxay culimmadu ku fasireen nin baa nin qof saaxiibkiisuu soo kaxaynaya cadowgiisii buu dhex keenaya wuu dacaayadaynaya si qofkan yacni markaa loo ihaanaysto qoladana ay u ihaanaystaan asagana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku abaalmarinayaa maalinka qiyaame in majlis lagu ihaanaysto la keeno boos yacni markaa lagu ciyaaro in la keeno macaanidaasaa marka ay culimmadu ay ku tilmaameen wasaxaxa wuxuu saxiix yeelay yacni xaakimu wuxuu saxiix yeelay min xadiisi abi khiraash assulami annahu samica inuu ka maqlay rasuula llahi sal alla alih wasalam rasuulka ilaah inuu ka maqlay yaquulu isagoo leh man haajara ruuxii ka haajira akhaahu walaalkii sanatan sanad ka haajira fa huwa ka safki damihi dhiiggiisii isagoo daadiyey bay la mid tahay matalan qof muslima walaalkiisuu gooyey muddo sanada maanay wada hadlin waxay la mid tahay isagoo dhiiggiisii uu daadiyoo kale la mid tahay laakiin hijrada ruuxu uu ka hijroonayo laba qaybood baa loo qaybiyaayo ama waa mid adduunyo uu kaga hijroonayo xoogaa shilimaada la ysku qabtay hijrada noocaasi ma bannaan hijro diineed oo qofkan ibtidaac inxiraaf buu ku arkay yacnii haddii marka maslaxadu ay ku jirto marka laga hijroodo yacni inuu ibtidaac inxiraafkii uu ka soo noqonayo markaasoo kale iyadu waa bannaan tahay bay culimmadu yidhaahdeen xadiidkanna waa saxiixoo saxiixada sagaal boqoliyo sideed iyo labaatan saxiixu jaamicu saqiirna lix kun shan boqoliyo siddeetan wa ibni cumar radi allahu canhuma waxaa laga wariyey can nebiyi sal alla aleh wasalam nebiga wuxuu ka wariyey qaala nebigu wuxuu yidhi sal alla aleh wasalam man xaalat ruuxay kala teedo shafaacatuhu shafaacadiisu duuna xaddin xad sokadii oo min xuduudillaahi ilaahay subxaanah wa tacaala xuduuddiisa ka mid faqad daada allaha ilaahay buu kula dhinactamay fii amrihi arrinkiisa iyo taladiisii buu ilaahay subxaana wa tacaala oo kula dhinactamay maxaa loo jeedaa qof baa xuduudi ay ku waajibtay waxbuu xaday wuu sinaystay ummadduu qaadicu dariiq ku noqday xadkii baa la keenay si xuduuddii loogu oojfiyo maxkamaddii sharciga ahayd baa la keenay ninkii baa ka ergeeyo wuxuu yidhi ninkan ha la dhaafo sidanaa jirta sidanaa jirta sidanaa jirta muxuu is hortaagay xad xuduuddii ilaahay ka midoo la fulin lahaa buu ishortaagay wuxuu la mid yahay xuduudda yaa jideeyey ilaahay subxaana wa tacaala ruux ilaahay la dhinactamayo oo xuduuddiisii iyo awaamirtii alle uu jideeyey ku haystuu la mid yahay